barbardhac iyo badin bafi kale lawlaa barbardhac iyo badin bafi kale lawlaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal idaahaantiin baa meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha duur ee k n markale ismaqal wanaagsan waa maalinimo khamiisa taariikhduna ku beegantaha kow iyo tobanka bisha koowaad ee janahay sanada qodobada barnaamijka ciyaaraha aad ku maqli doontaan hadduu ebidman waxaa ka mid noqonaya kolob oo xidigihiisa hoga mahad celiyay guushii xalay ay ka gaareen fulham arda gular oo ka hadlay kooxda real madrid ay dooneyso inay la cayaarto finalka spanish subarkaabka chelsea oo diyaarinaysa qorshaha bujitiino looga ceyrinayo shaqada iyo real madrid oo garaacday atletico madrid iskana xaadirisay finalka spanish ka wararka ugu dambeeyay suuqa kale iibsiga ayaad maqli doontaan qodobadaasi qodobadii kale ee nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale barnaamijka ciyaaraha dooreekeen bilaabnaya xidiga kooxda real madrid ee arda gular ayaa ka hadlay kooxda uu doonayo in real madrid uu ku aado markaasi finalka tartanka spanish super cup real madrid ayaa iska xaadirisay finalka tartanka oo ka socda dalka sacuudiga kadib markii ay ka badiyeen kooxda atletica madrid kadib guushii real madrid ee atletica ka gaartay arda gular ayaa wax laga weydiiyey kooxda uu jecel yahay inuu ku aado finalka tartanka baarsa ama osasuuna wax muhiim ah malahan sababtoo ah waxaan nahay real madrid cid walba oo soo gaadha finalka waxaan ula ciyaari doonaa si aan oga badino ayuu hadalkiisa sii raaciyey ardagular ayaa wax laga weydiiyey iyada oo la filayey in uu sheegi doono ama inuu ku jawaabo naadiga barcelona balse ma dhicin oo waxa uu ku jawaabayey jawaab middaa ka duwan oo ah in ay la ciyaari doonaan cid walba oo soo gaarta finalka champions leaga real madrid ayaa waxaa markaan u muuqata inay awood kusoo gaartay halkan iyadoo oo markaa dhigeeda atletica madrid kasoo adkaatay dhinaca kalena tababaraha kooxda liverpool ee jordan colob ayaa ammaanay xidigka da ah ee conor barley kadib qaab ciyaareedkiisii uu soo bandhigay kulankii fulham ee ciyaarta karabokaabka xidiga barley ayaa ku bilowday kulanka isaga oo bedelay xidiga trent alexander arnold kaas oo dhaawac ku sheegay kulanka isaga oo la hadlayay sky sports jorjan colob ayaa yidhi conor braley cajiib waa wiil fiican waanaad arki kartaa qaab ciyaareedkiisa waxuu ku jiraa kooxda saxda ah qof kastaa wuu yahay wuuna ixtiraamaa isaga oo doonayaa inuu ku guuleysto caaw waxay ahayd mid adag fulham runtii waa koox fiican xidiga da-yarka ah ayaa la filayaa in uu si joogto ah u cayaaro kulamada soo socda kadib dhaawacii soo gaaray xidigaha trent alexander arnold colob ayaa xidigiisa ku amaanay qaab ciyaareedkiisa cajiibka ahaa maadaama uu soo bandhigay qaab ciyaareed fiican xilli uu ka maqnaa daafacii marka ugu qornaa booska waxauu sheegay in kulamada soo socda si ciyaari doono inta uu maqan yahay arnold danka kale weli liverpool ayaa guul soo laabasho leh ka gaadhay kooxda fulham kulan ka tirsanaa lugta koowaad ee finalka tartanka karabokaabka kooxda fulham ayaa liverpool kaga naxsatay gool waxaana u dhaliyay xiddigka william kaas oo hogaanka u dhiibay kooxdiisa daqiiqadii sagaaliyo tobnaad cid walba ayaa markaas waxa ay gashay rajo ku aadan in liverpool laga adkaan karo kulankan balse wax walba ayaa isbedelay maadaama ciyaartu ay ka harsanayd waqti aada u fara badan liverpool ayaa qeybtii dambe si dardar leh ku bilaabatay iyagooo doonayay in ay dhaliyaan ah, goolka barbaraha ah ee ciyaarta daqiiqadii lixdan iyo sideedaad liverpool dhalisay goolka koowaad ahaana goolka barbaraha ah waxaana u dhaliiyay cortis jones kaas oo ciyaarta ka dhigay hal iyo hal liverpool ayaa halkaasi markaas ku joogsan waxa ayna sii raadineysay goolal ay ciyaarta ku dilaan daqiiqadii toddobaatan ee liverpool dhalisay goolka labaad waxaana u dhaliyay xidiga gagbo kaasoo ciyaarta ka dhigay labiyo hal waxaa sidaas ku dhamaatay ciyaarta oo ay liverpool hal lug markaasi la gashay finalka karabo kaabka liverpool ayaa kulankan sameysay soo laabasho cajiib ah marka la fiiriyo in qeybta hore gool looga hormaray loogu dhameeyey sidaasna markaa qeybta dambe isugu soo laabtay ay soo bandhigtay qaab ciyaareed cajiib ah waxay ahayd marwalbo waxaa la filayay inkastoo dadka qaar ay qabeen in fulham ay kusii adkeyn karto ama ay ku dheereyn karto waqtiga maadaama hal gool ay ku lahayd markii xitaa qeybta dambe ciyaarta la isu soo laabtay laakiin eh, liverpool ayaa diiday warkaasi iyadoo sheegtay ama ah, soo bandhigtay awooddeeda ku aadaniina aanay fulham ka adkaa karin kana reebi karin tartanka karabokaabka dhinaca kale hadii aan fiirino wararka suuqa kala iibsiga waxaa si rasmi ah u furmaya suuqa kale iibsiga january iyadoo kooxuhu bilaabeen inay xoojiyaan meelaha ay markaa ka dabacsan yihiin xidiga badan ayaa la filayaa inay ku biiraan kooxo kale iyagoo uu doonaya inay u tartamaan koobabka qeybta dambe ee cayaarta halkan marka lasoo gaaro ayay horyaaladu joogaan kalabadh iyaga oo markaa koox walba ay su adkeynayso sidii ay ugu guuleysan lahayd tartanka ay marka ugu jirto horyaalka ay ka cayaarto kooxda real madrid ayaa qiimeyneysa saxiixa xidiga kooxda maansity ee erlan halan sababey la xiriira walwal ay ka qabaan in xidiga kelian embembe uu ku biiri doono kooxda as xidiga jadon sancho ayaa tijaabada caafimaad markaasi u maray dortmond waxaana uu ku dhow yahay inuu ku biiro kooxdiisii sky sports ayaa sidaa daawaceysa xidiga qadka dhexe ee kooxda chelsea ganer calagar ayaa wali ah bartilmaameedka koowaad ee kooxda tottenham sida uu daawacayo wargeyska independent kooxda arsenal ayaa isku diyaarineysaa in ay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga kooxda bournemouth ee marka telegraf ayaa iyana daabacaysa hadalka ku aadan kooxdaas isla kooxda arsenal ayaa sidoo kale dalab milyan ah ka gudbisay saxiixa xidiga weerarka oga ciyaara katiefah broja mayoral dasan ayaa iyana daabaceysaa wararka ku aadan in arsenal ay xidigaasi raadinayso weeraryahanka manchester united antony marshal ayaa diidayay inuu ka tago kooxda manchester united suuqa january xidiga daafaxa hoga ciyaara kooxda barcelona ee ah, ronaldo arojo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay barcelona xilli uu xiiso ka helayo bayer munich sida ay qoreyso mundo deportivo kooxda manchester united ayaa dooneysay inay premier leaga kusoo celiso daaficii hore ee kooxda chelsea ah, andre christensen sida ay daawaceysa football incenter madaxweynaha b s j nasar al khaliifa ayaa ku booriyay keliya nimbembe inuu sii joogo kooxda uuna sameeyo saxiix kale markaag dhegeystayaal weli waxaad dhageysanaysaan barnaamijka ciyaaraha duhore k n n markaana kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa iska xaadirisay finalka spanish super cab oo ay sugayso barcelona iyo asasuuno midkood midii markaas soo guuleysata kadib markii shan iyo saddex ay ku garaaceen atletica madrid oo si adag ugu la dagaalantay magaalada riyaad kooxda tababare carlo ancelotti ayaa markaasi qosolka ku dambeysay waxaanay oohintu markaasi ku sagootiday diego simeone iyo xidigaha kooxdiisa oo waqti dheeraad ahaa isdhiibay islamarkaana ogolaaday in real madrid ay markaasi koobka u tartanto iyaguna ay dib ugu labtaan ama dib ugu laabtaan wadankooda spain ciyaartan oo ay labada kooxood iska dhaliyeen sideed gool ayaa u muuqanaysay in rigoorayaal lagu kala bixi doono laakiin afartii daqiiqadood ee ugu dambeeyay ayay real madrid keentay laba gool oo qoys ka dhigtay tababare diego simeone iyo sidoo kale wiilashiisa atletic madrid atletic madrid ayaa gool kaga naxsatay real madrid daqiiqadii toddobaad ee bilowga ciyaarta markaas oo hermos hogaanka ugu dhiibay kubad madax ahayd oo uu dhulka ugu dhiftay kemba oo aan wax fursada u helin inuu kubadaasi shabaqiisa ka ilaaliyo laakiin reaal madrid ayaa laba daran darandoori ah ugu jawaabtay daqiiqadii labaatanaad iyo daqiiqadii sagaaliy labaatanaad waxaana u kala dhaliyay labada difaacee antonio rudiger iyo sidoo kale farlanda mendi kahor intii aan la bixin waqhtiga nasashada ayay atletica madrid la timid gool labaad oo qurux badnaa ah oo uu u saxiixay antonio crisman oo dhinaca isku raaciyay saddex ciyaartooy oo real madrid ah kaasoo jiho qaldan u wada diray daafacyada real madrid islamarkaana darbad xoogan markaa lugta midiga ah ku hubsaday shabaqa uu waardiyaha ka yahay kebaris balaga markii lagu soo noqday qeybta labaad ayay real madrid sare u qaaday ciyaarteeda waxa ayse awoodi weyday inay jebiso derbiga adag ee difaaca atletico madrid halka john ablak oo shabaqa u ilaaliya atletica madrid sidoo kale uu badbaadiyey kubada aad fara badan daqiiqadii toddobaatan iyo sideedaad atletica madrid ayaa u dabaaldegtay gool saddexaad oo ay hogaanka ciyaarta dib ugula wareegeen oo uu si qaldan isaga dhaliyay antonio rudiger iyada oo keba uu xajisan waayay kubad gacmaha markaasi oga dhacday laakiin waxaa cidhiidhi galiyay weeraryahankoodii hore ee alvaro morata shan daqiiqadood ka hor dhammaadka waqtiga caadiga ah ee ciyaarta ayaa dani ka fajaalo ciyaarta ka dhigay barabaro saddexi saddex ah isaga oo kubadda uu badbaadiyey oblak uu mar kale kusii dhacday difaaca uu darbad xoogan oo lugta midig ah markaasi ku weydaariyey soddon daqiiqadood oo dheeraad ah ayaa lagu daray ciyaarta taas oo real madrid markaa ku xaqiiqsatay guusha ciyaarta oo ay ku dhalisay laba gool oo kale weeraryahanka reer sbeene juselo ayaa kubad uu madax ku qabtay daqiiqadii qoltobanlixaad waxa uu dabamarsiiyey goolhayaha atletico madrid oblak waxaana sidaas real madrid hogaanka ku qabatay afar iyo saddex daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta ayaa atletico madrid ay heshay korne waxaana soo galay oblak oo madax la helay kubadda laakiin waxaay ku dhacday difaaca real madrid iyadoo kubadaasi ay markale atletico dib u dhistay balse ay markale daafaca real madrid daafaca real madrid iska saareen waxaan oblak oo bartamaha garoonka jooga ah oo ay markaasi ka baxsatay kubadda orod kaga dheereeyay ibrahim dias oo goolkiisa u weydaariyey sidaas ayeyna real madrid shan iyo saddex ku garaacday naadiga atletica madrid real madrid ayaa finalka la ciyaari doonta barcelona iyo sasoone midkood midii soo badisay ciyaarta caawa ay wada ciyaari doonaan halkaas oo laga yaabo in mar kale uu finalka spanish supercab uu noqdo el classico ay ku kulmi doonaan naadiyada real madrid iyo sidoo kale barcelona kulankan ayaa la rumaysan yahay in markaa uu yahay mid kale oo real madrid ay afka ciidda ugu dartay naadiga atletico madrid marka la fiiriyo kulamadii hore ay usoo wada ciyaareen labada naadi carl angelotti ayaa waxaa la leeyahay waxa uu markaas soo bandhigayaa khibradihiisa ku aadan xagga markaasi koobabka sidaan oo kalea marka loogu tartamayo horey dhowr jeer oo ay u kulmeen naadiyada real madrid iyo sidoo kale atletica madrid ayaa sidan oo kale waxaa la leeyahay shantii kulanoo ugu dambeysay kulankan kulankii ka horreeyay atletica madrid ayaa waxa ay ku adkaatay saddex iyo hal real madrid iyo atletico ayaa kulankii kale waxay galeen barbaro halka kulankii kasii horeeyeyna real madrid ay ku adkaatay saddex iyo hal kii kasii horeeyana ay markaa real ku adkaatay labaiyo hal midkii kasii horeeyana ee atletico ku adkaatay markaasi hal iyo ewer sidaas marka la fiiriyo shantii kulan ee ugu dambeysayna saddex kamid a ah badisay atletica madrid marka lagu daro kulankii xalay real ay badisayna saddex kale ayuu noqonaya oo ay markaa badisay sidaas ayayna waxay ku noqonayaan in lixdoodii kulan oo ugu dambeysay ay kala qaateen dhibcaha oo min saddex jeer ay kala adkaadeen atletica madridna saddex jeer ay ka badisay real madrid sidoo kalena real madrid atletico lixdii kulan oo ugu dambeysay saddex kulan oo kamid ah ayay ka badisay sidaas waxay muuqataa in ay weli sii socoto xifaaltanka ka socda markaasi magaalada madrid atletic madrid oo markaasi lagu sheegay inay tahay koox jabhad ah islamarkaana ah naadi aada u dagaalanta markay timaado xafiiltanka kubaddana ay tahay mid kamid ah markaasi naadiyada ugu adag daafaca marka la yiraahdo ayaa markaa wajahaysa in ay ka hartay koobka spanish suberkaabka kaas oo markale ah, laga yaabo inay finalkas ku arkaan kooxaha real madrid iyo sidoo kale barcelona kulanka ayaana waxaa markii hore la saadaalinayay inuu ku dhammaan karo barbaro oo sidaa lagu wada aadi karo rigoore laakiin maanay dhicinin oo real madrid oo sida lagu yaqaanba caadiyan inta badan ka faa-iideysata daqiiqadaha ekstratemka ama daqiiqadaha beer darada ah ee ciyaarta gadaal looga daro ayaa sida caadiga ahayd dhaqankeedii markaasi sii wadatay iyada oo daqiiqadihii dheeraadka ciyaarta lagu dara ka faa-iideysatay islamarkaana la timid goolasha labada gool ah oo ay u kala dhaliyeen markaas ibrahim dias iyo sidoo kale weeraryahankooda jusalo jusalo ayaa bandhigiisa aada u fiican yahay marka la fiiriyo kulamada uu u ciyaarayo real madrid isagoo iyana aan la dhayalsa karinin bandhiga ibrahim dias oo isna markaa muujinaya bandhiga cajiiba si kastaba real madrid waxaa laga dareemayaa in isla jaanqaadkeedu uu u sareeyo marka loo fiiriyo eh, in xidiguhu markaa ay ka go tahay inay tartamaan dhamaan koobabka laga ciyaaro horyaalada kala duwan real madrid ayaa markaasi chambiyoonka kasoo baxday heerka gurubyada sidoo kalena waxa ay hogaanka u haysaa horyaalka la liga de spanya mar kale ayayna haatan waxaay joogtaa finalka spanish supercab walow inta badan aada loo xiiseynayo inuu kulanka ugu dambeeya oo finalka isagoo horyimaadaan ay dadku markaa ay jeclaan lahaayeen inay noqdaan real madrid iyo sidoo kale barcelona si kulanka finalka uu noqdo kulan isagoo final ah haddana markale xamaasadiisa wataa oo isku arkaan naadiyada cadaawaddu ay ka dhexeyso islamarkaana ku xifaartamo horyaalka laliga ah ee barcelona iyo sidoo kale real madrid si kastaba waxaa laga dhursugayaa kulanka xaawa ay wada ciyaari doonaan barcelona iyo sidoo kaleeto osasuna kaas oo markaa naadiga soo baxdaah ay wajihi doonto naadiga real madrid dhinaca kalena xidiga reer england ee jordan sanjo ayaa gaaray wadanka germany oo ku biiraya markaas kooxdiisii hore ee brusia dortmund waxa uuna soo afjarayaa waqti adag oo kusoo qaatay manchester united oo laba sannadood iyo bad ka hor kasoo iibsatay isla dortmund jordan sanjo oo dibadda ka joogay manchester united tan iyo bishii december oo ahayd wakhtigii ay isku dhaceen tababare ereg tenhag ayaa goor dhow markaasi gaaray wadanka germany oo uu tijaabada caafimaad ugu mari doono kooxdiisii hore ee brusia dortmond xidigan oo la aaminsan yahay in uu yahay xirfad la sare islamarkaana la filayay inuu wax badan ka qabsan karo horyaalka english premier league ayaa markaa uu yimid naadiga manchester united waxa uu galay xaalad jahawareer ah isagoo markaasi bandhigiisiina uu kusoo dhammaaday inay isqabteen layliyaha manchester united ericton kaasoo ugu dambeyntii go-aankiisa ku adkaystay islamarkaana sheegay in haddii sancho uu rabo inuu naadiga u cayaaro ama uu kasii mid ahaado radio filis ay tahay inuu raaligeliyo isaga taasoo uu ka madax adeegay ugu dambeyntii sancho waxayna markaasi sheekadaasi ku dhamaatay in sancho uu isaga tago naadiga manchester united dibna uu ugu laabto naadigii hore uga soo korseeyey ee brusia dortmond sancho oo ah xidig xirfadle ah islamarkaana la filayay inuu bandhig cajiiba ka sameyn karo islamarkaana garbaha ay ku duuso manchester united oo u noqon karo ayaa waxaa la leeyahay aysan waqtigiisii ugu fiicnaa u noqonin imaashihiisii old trafford sida la qorsheynayay waxaa la wadaa in tijaabada caafimaad oo u maro brushia dortmon waxaana uu markaas kadib saxiixi doonaa heshiis amaaha ah. uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee brushia dortmon heshiiskan amaahda ah oo soconaya ilaa bisha juun sanadkan ayaan lagu darin doorta mudane si rasmi ah ula wareegi karto marka uu dhamaado qandaraaskiisa amaahda ah taas oo ka dhigan in uu markaasi dib ugu soo noqon doono markaasi kegada oltraford stadium sidaas darteed wali waxaa muuqata in ay rajada ay qabto manchester united ama ay ka qabto xidigana jordan sanjo ay tahay weli mida sareysa walow macalinka haatan layliyaa u muuqdo inaanay iskeeni karinin xidigan maadaama ay ku heshiin waayeen inay wada shaqeyn fiican dhexmarto islamarkaana naadiga ay ku hogaamiyaan guulo wax ku ool ah oo ay naadigu ugu tartami karto horyaalka premier league si kastaba sanjo ayay markaasi waxaa laleeyahy waxa uu wareegi doonaa dortmon halkaas oo uu xidigu qaab ciyaareedkiisa kasii wadan doono balse waxaa laleeyahay waxay u muuqataa in markaasi maamulka manchester united ay kala dooran layihiin sanjo iyo tanag sidaas daraadeedna ay door bideen in sanjo loo diro ama eh, kadibna markii tanhag hadigan uu ka tago dib loo soo celiyo si macalinka kale oo la keeni doono manchester united oo markaasi dib ula qabsado waxaa laleeyahay naadiga manchester ayaa eh, markaa waxa ay sameynayaan go-aan aada u jilicsan marka la fiiriyo in maamulkooda uu isku hayn waayay macalinkay sidoo kale ciyaartooda iyadoo oo shaqadan ama loo madax goaanada ugu dambeeya inuu erigtanaha ka gaari karo xidigaha la shaqeyn karaa haddana waxaa laleeyahay waxay ahayd inay maamulku soo farageliyaan arintan oo ay markaa u sheegaan in uu eh, xidigan uu ku joogo heshiis marka lacagtiisa ama qadaraaskiisa uu aada u sareeyo ugu dambeyntiina kooxda chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay markaa isku diyaarinaysa inay shaqada ka ceyriso taabariihda moricio bocetino haddii ay kooxdu weydo soo bixitaanka yurub xilli ciyaareedkan taabarihii hore ee tottenham ayaa u dhaqaaqay stabon fridge xagaagii hore isaga oo doonayay inuu kor u qaado bulis kadib qaab ciyaareedkeedii xumaayay xilli ciyaareedkii hore bujitino ayaa suuqa geliyey lacag badan markii uu yimid kooxda isaga oo lacag waali ah ku bixiyay xidigaadu fara badan sida laga soo xigtay telegraf chelsea ayaa diyaar u ah in ay ceyriso bujitino kadib markii ay kooxdu dhibaatootay si kastaba ha ahaatee waxaa la fahamsan yahay in boliis ay dooneyso inay iska dirto tababaraha reer argentiin haddii ay kooxda ku fashilanto inay usoo baxdo tartamada yurub xilli ciyaareedkan gudahaan barnaamijka cayaaraha dooraad kala socoteen idaacada kulmiyana waa nagaynta